assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh maktabadda islaamiga ah ee maanta waxay idiin soo gudbinaysaa darsigii afar iyo afartanaad ee kitaabka an xudayfata bn lyamani radia allahu canhu an xudayfata bni bnu xusayn ibnu jaabir weeyaan marka magaciisa qaala ma manacnii an ashhada badra ila anii arajtu ana wa abi xusayn ayb kitaab beri la dabcay ayay waxay ku qoreen ana wa abu xusayn saasay u qoreen ana wa abu xusayn marka waxay moodayaan abu xusaylkaasu inay kunyaan nin kale u tahay mana aha muxuu aha kuwii dabcay dabcada maxaa ishraafayay baa sidaa u fahmay mana ahe waa aabihii aabihiisaa magaciisa lo odhan jiray xusayn ibnu jaabir baa lo odhan jiray ani iyo aabbahaygu xusayl ahaa baa soo baxnay iyagoo muhaajiriin ah qaala faakhadanaa kufaaru qurayshin gaaladii quraysheed baana naqabtay qaaluu markaasi waxay yidhaaheen innakum turiiduuna muxammadan muxamed baad ku socotaan faqulnaa maa nuriiduhu maa nuriidu ila almadiina madiina un baan u soconnaa oo aankasoo ka soo iibsanaynaa faأkhaduu عalaynaa cahd allahi wa miihaaqahu lanansarifuna ila almadiina lanansarifana ila almadiina inaan madiine aadayno inaan jeiska maxamediya aanaan aadaynin walaa nuqaatilu macaha aanaan la dagaalamaynin saasay ballan nagaga qaadeen oo nagu dhaariyeen faataynaa rasuul allahi sala allahu alayhi wasalam faakhbarnaahu alkhabar rasuulkii ilaahay baan u nimidoo war arrintii baan u sheegnay nimankii baa dhexda nagu qabtay balan saasay naga qaadeen saasay noo dhaariyeen fa qaala markaasu wuxuu yidhi insarifaa gaddooma aada madiina iska aada nafyi lahumaa bicahdihim waan u oofinaynaa ballantoodii waan u oofinaynaa wanastaciin allaha calayhim allaanaan la kaashanaynaa dagaalkooda iska aada baabu eh, tarki tamani liqaa'i alcaduw waasabri idaa laquu in horta hore aan weli aan cadowga laiska hor imaanin in waxba la jeclaysanin oo in cadowgii laiska hor yimaado aan la jeclaysanin laakiin kolkii laiska hor yimaado kolkaasun la adkaysto عن أbي النضر عن kitaabi رaجuل min أسلم min أصحaabi النaبي صلى الlه عليه وسلم abuالنضr ayaa wuxuu ka warinayaa warqad nin muxuu ahaaye qolada aslama ka dhashay oo asxaabtii nebiga kamida warqadtiisa buu ka warinayaa yuqaalu lahu la yidhaaho ninkaasna magaciisa la yidhaaho cabdالlahi bni abi wfa cabdالlahi bni abi wfa kataba ilىa cumar bni cabdillaah cumar ibni cubaydillaah ayuu usoo qoray xiina saara ilى alxaruuriya yukhbirhu alxaruuriya hum alkhawaarij galabtii degana markii hore ugu horreeyey isku urursadana xaruuraa la odhan jiray waa loo nisbeeya markaas xaruuriya la yidhaahaa khawaarijta dagaalkooda markuu u baxay khawaarijta inuu la dagaalamo yuu muxuu ahay cabdullaahi ibni abi awfa radia allahu canhuma yuu muxuu ahay cumar ibni cubaydillaah uu warqadan u qoray sida aadaabta loo dagaalamayo waxaasi u sheegayo wuxuu ku yidhi أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم kاna في bعضi أyاamihi اlatيi laqiya فيha العaduوa maalmihiisii uu cadowga la kulmay midood buu nebigu عalيه الصلاaةu وaسلاaم ymtadiru waa sugaayey waa sugaayey nebiga cadowgiisa waxay ahayd aroortii hore dagaalka bilaabi waayo dib buu u dhigi jiray oo ilaa duhurka uu galo uu dib u dhigi jiray dagaalka waa sugay xataa idaa maalat ishamsu qoraxdii markay qalloocatay uu qaama fiihim isdhex taagay faqaala markaasu wuxuu yidhi yaa ayuha annaas laa tatamanaw liqaa'a alcaduw was'alu allaha alcaafiya ilaah balaayo la'aan weydiista cadowga hortagtiisa waxabaha ha jeclaysanina oo ilaah balaayo la'aan weydiista fa idaa laqiitumuuhum fasbiruu markaad la kulkulantaan kolkaa sabra waclamuu ana aljannata taxta ilaali suyuf uma qaama الnabiyu salى اllahu عalيه waslm haddana waa istaago wa qaala wuxuu yidhi allahuma munazila alkitaab o munzila alkitaab ilaahay kitaabka soo dejiyo wa mujri asaxaab daruuraha ilaahay socodsiiyo wa haazima alaxzaab juyuushta ilaahay jebiyo ihzimhum wazalzilhum sidaas yidhi ilaahu jebi oo rux rux oo istiqraarka u dhib wa fii riwaayatin haaniya wansurnaa calayhim buu kusii daraya sugnaaday baabu ducaa'i cala alcaduw fiihi xadiidu cabdillahi bni abi ofa habaarka cadowga la habaaro marka gaalka laska hor yimaado in cadowga la habaaro oo nasri ilaahay la weydiisto muslimiinta loo duceeyo iyo awqaat awqaat alkhayr in lala eegto waktigay muxuu ahaaye salaada dadka ay tukanayaane albaab albaabka raxmadu uu furan yahay ee muslimiintu ay ducaynayaan ee riixu nasri ay kacayso markaasuu la eegaan jiray عن أنس عن أنس رضي الله عنه أن رsuuل الlahi صلى الله عليه وسلم kana yqul yومa أحد yومa أحد bu wuxuu dhihi jiray nebigu عalيه الصلاaةu وaسلام اللهuma إنaka in تشhأ laa تuعbad في الأرض yومa أحد saasay riwaayadan leedahay lakin sida mashhuurka ah waa inuu yومa bdr yidhi hadalka kada nebigu عalيه الصلاaةu وaسلام yowmu badr buu nebigu calayhi isalaatu wasalaam aad iyo aada u duceeyo uu odhan jiray ilaahow haddii aad doonto dhulka lagugu caabudi maayo yani haddaad doonto waa inaan lagu caabudin waa in inta saqa khalaas wax dambu ku caabudayaaba aanu jirin allahuma in tahlik hadihi alcisaabatu min almuslimiin falan tucbada maxaa fi lardi bacda dalik saas odhan jiray hadda intan muslimiinta maanta la wax dambu ku caabudayaay ma jiro marka yowmu badr ayuu ahaa sida hadalka kada maalinkuu yihi nebigu alayh isalaatu sida mashhuurka inuu labada maalmood ba yidhi markuu iska surooba labada sida uu ku jawaabay bab alxrb khudcة عn jabir bn abd عan jaabir radي allahu عanهu qala qala rasuulu الlahi salى الlahu عalayhi wasalam alxarbu khudcة dagaalku waa waa dagid weeyaan dagid cadowga la dago weeyaan hadalkaa nebiga alayh الsalaatu wasalaam wuxuu yihi azwaة اaxzaab غazwaة اlaxzaab ayuu yidhi nin nucaym ibni mascuud alashjaci la odhan jiray uu nebigu alayh salaatu hadalkaa ku yidhi ninkaasi wuxuu ahaa wuxuu ku jiray jeyshkii soo duulee madiina kusoo duuley axsaabta harba ku jiray marka maalin buu wuxuu is bal ninkankaas waxaa laga sheegaya dadka un warkiisa unbaad ka qabsatay bal ma oo xaqiiqadiisa ogaatido hadduu dadku waxay sheegayaan run yahan halka adagoo calaa basiira aad dagaalantid haddii kalena aad raacdi markaasu habeennimu intu soo duso meel ka soo wareegay oo casirkii muslimka soo dhexgalay galay iyo wuxuu yimid nebiga alayh salaatu wasalaam oo qaymadiisa horteeda ku tukanaya habeenkiisa tahajud ku tukanaya oon waxba waardeer ahayn oo dabayshu garaacayso oo keligii iska taagano tukanayo markaasu i walle inaanu ninkanu nin boqornimo raba ahayn ninku wuxuu sheeganayo inay ka dhab tahay nin aan waardeer ahayn oon sariirdii waxba ku jeegin oo qabowgan kale ku tukanayo ninku wuxuu sheegay waa fadhiistay oo marka wuxuu nabigu salaaddii kasoo jeedsaday ayuu marka islaamay markaasu wuxuu mxuahay wuxuu doonay marka nebiga alayh salat inuu jeeshiisa kamid noqdo la dagaalamo markaasu adigu hal nin keliya waxba noo tari mayside hadil cana alqawma faina alxarba khudca nimanka si ay ku kala baaqbaaqdaan oo maxay ku kala tafaraaruqaan ku sameen oo nimanka ku samee khadiica ku sameen faina alxarba khudca siibuu markii ninkii yeelay markaasu wuxuu yeelay quraysh buu u tegey yahuudna mar buu u tegey oo kuwii kale axzaabkii kalena mar qolaba hadal u sheegay markaas madaxa intay isla galeen is aamini waayeen bay kala carareen an caaishaةa radي allahu canha zawji الnabiy salى اllahu alay slm annaha qaalat kharaja rasuulu اllahi salى اllahu عalayhi waslama qibala badrin yani jihata badrin xagga badri buu nebigu alayh الsalaatu wasalaam uu u baxay falama kaana bixarati اlwabra meeshaas mxuu ahay xarat lwabra la yidhaaho markuu joogo faadrakahu waxaa soo gaadhay rajulu nin baa soo gaadhay qad kaana yudkaru minhu jur'a geesinimo lagu sheegi jiray wanajda yani geesinimo labadaas diirari iyo geesinimo nin lagu tilmaami jiray oo kolkaa mushriga baa soo gaadhay nabiga alayh isalaatu wasalaam fafarixa asxaabu rasuuli llahi sala allahu alay slam xiina ra'owhu markay arkeen bay ku farxeen ninkan geesiga ah markay arkeen ayay ku farxeen falama adrakahu qaala lirasuuli llahi sala allahu alay slam ji'tu attabicuka wa usiibu macak waxaan ku imid inaan kusoo raaco waxaad heshaan anagu ana wax ka helo qanaa'im iyo wixii hoole aad heshaan wax ka helo qaala lahu rasuulu llahi salى اllahu alay wasalam tu'minu biاllahi warasuulih qaala la qaala farjic falan astaciina bimushrik mushrik taageere kama dalbanaye noqo buy qaala uma madaa waa socday nebigu alayh الsalaatu wasalaam xataa ida kuna bishajara shajaradii xudaybiya agteeda nebigu ka xidhan jiray adrakahu yuu soo gaadhay faqaala lahu kama qaala awala mara markii hore siduu yidhi buu haddana yidhi faqala lahu nabiyu sala la alay slm kama qaala lahu awala mara qaala farjic falan astaciina bimushrik qaala uma rajaca faadrakahu bilbaydaa baydaa buu kusoo gaadhay uma qaala lahu markaasu wuxuu yidhi kama qaala awala mara tu'minu biاllahi warasuulih qaala nacam sadexaad faqaala lahu rasuulu lah sal sl fanطaliq soo bax marka marka muxuu aha nebigu alayh الsalaatu wasalaam waa diiday inuu mushrikaas mxuaha uu jeeshkiisa kusoo daro baabu khuruuji الnisaa'i fi maca alguzaa haweenka soo raacidda ay soo raacaan jeeshka dagaalamaya ay soo raacaan taakulayn iyo acmaal musaacada iyo ay qabtaan oo haddii maxaa lagama maarmaan ay noqotaan ay dagaalkaba ka qayb galaan can anasin ana uma sulaymin radia allahu canhuma waa hooyadiise itakhadad yowma xunaynin khanjaran bilaa way samaysatay maalintii xunayn iyo khanjar samaysatay iyadoo fool mxuaha uurna leh oo wiilka cabdullaahi ibnu ibnu abi alxa uurkiisa leh ayb fa kaana macaha bilaawahaasay haysatay fa ra'aaha waxaa arkay abu alxa ninkeedii baa arkay bilaawhii buu ku arkay faqaala yaa rasuula allah haadihi umu sulaymin macaha khanjar kan waa umu sulaym oo bilaawa haysataa faqaala laha rasuulu llahi sala la alay sl ma hada alkhanjar ducee bilaaw hankadu qaalat ittakhadtuhu waxaan u samaystay indanaa minii axadun min almushrikiin baqartu bihi baطnahu calooshiisaan ku kala jeexaya haddii gaalada minidii iisoo dhowaado fajacala rasuulu llahi sala اla alay slam yadxak qaalat ya rasuula allah uqtul man uh, bacdanaa min aطulaqaa inhazamuu bika dil laa kuwan kada naga dambeeye eh ulaqada ulaqadana marka waxaa la idhaahaa dadkii muslimiin farci ahaa ee ahlu makihii usoo islaamay kolkii maka la qabsay soo islaamay waa duraqa loo bixiyo ile nebiga alayhi salaatu wasalaam kumanaysta iska sii daayo oo kolkuu kacbada ka soo baxay kacbada horteeda intii ugu khudbeeyey iyagoo ku urursan oo wuxuu ku samaynaya aan garanaynin iyo wuxuu yidhi yaa ahla maka maa tadunnuuna anii faacilun bikum اlyawm qaaluu khayran akun kariimu wabnu akhin kariim qaal idhabuu faantum uraqa aquulu lakum kama qaala أخي يوسف لإخوته laa تqriba عalaykum اlyوma ykfir اllahu lakum huwa rasuul kuwaasaa marka tulaqa loo bixiyey markaas il kuwan kasta tulaqada hanaga dambeeya laa inhazamuu bika iyagaa iyagoo ku jabiyey oo iyaga markii dagaal baxunayn markii ugu horreysay waa kay muslimiintu ay jabeen markii loo dhawaaqay muxu ahay soo noqdeen goortii dambe nasrigii soo degay markaasay leedahay iyagaa dadka haziimada uu sabab ahaaya laa faqaala rasuulu lahi sala allahu alay slam rasuulka ilahi baa marka wuxuu yidhi yaa umma sulaymin ina allaha caza wajalla qad kafaa wa axsan ilaah waa nagu filaaday oo waa wanaag buu noo sameeyey waxba nama ay yeelay marka haziimadoodii an anas bni maliki radi allahu canhu qaal lama kaana ywmu uxudin inhazama naasu min annaas maalintii uxud markay ay dhacday yaa waxaa jabay dad dadka ka midaa jabay can nabiy sala allahu alay sl nabigay ka jabeen ka baqdeen ka carareen wa abu طalxata bayna yaday nabiy sala allahu alayhi wasalam isagoo abu طalxana nebiga hortiisa uu joogo mujawibun calayhi yani uu ku gaashaaminayo bixajafatin gaashaan gaashaan uu haystay uu nebigu ku gaashaamayey iyo naftiisaba naftiisana nebigu gaashaan uga dhigayay oo nebigu isku gudbaayey markuu gaashaanka nebiga alayh salatu salaam ku gudbaayey qaala markaas anas wuxuu yidhi wa kaana abu طalxata rajula raamiyan shadiida nazci wuxuu ahaa abu طalxa nin toog badan oo shadiida nazci jiididiisu qaansada uu jiidaayo isla baaciyaayo xoog uu leedahay si xooga qaansada uga rida wa kasara yowmaidin qawsayni aw halaaan laba qaansuu maalintaa jabiyo ama saddex qaansadood qaala fa kaana arajulu yamuru nin baa soo mari jiray nebigii abu talxa wada joogo soo hormaraya asxaabtii ka mid a ah, macahu ljacbatu min annabli oo haysta gabooye oo muxuu ahay xulaara wata baa soo marayay fayaqulu markaasu nabigu alay sala slam wuxuu dahayaa unsurhaa liabi alxa u daadi abu alxa u daadi salaadaada abu alxa siiha qaala wayushrifu nabiy llahi sala allahu alayhi wasalama yanduru lqowm nebigu waa soo dheerayn jiro waa waa qoraansan jiray inuu dadka eego dagaalku siduu yahay u eego oo madaxa kala soo baxo maxay abu alxa iyo gaashaankiisii fayaqulu abu alxa abu alxa wuxuu dhihi jiray ya nabiy allah biabii anta wa ummii laa tushrif ha istaagin laa yusibka sahmu min sihaami alqowm yaanu kugu dhicin fallaadh fallaadhahay raggu soo ridayaan aynu kugu dhicin ha istaagin naxrii duuna naxrik dhuuntaydu dhuuntaada sukadeeda weeyaane dhuuntaydaa dhuuntaada gaashaanu ah qaala walaqad ra'aytu waxaan arkay anas baa leh caaishata binta abi bakrin wa umma sulaymin radia allahu canhumaa wa inahumaa lamushammirataani iyagoo xanjaartay oo marihii xaytay baan arkay araa aan arkaayo khadama suuqihimaa mxuahay hubabkooda alkhaalkiisii yaalaha kubkaa la gashadee xulidaa la isu qurxiyo alkhaalka la yidhahdo khadamna la yidhahdo khalkhaalkii kubka ugu jiray aan arkaayo tanqulaani alqiraba irbadaha biyaha soo ku soo qaadayo calaa mutuunihim aa dhabarkooda uma tufriqaanihi fii afwaahihim fi af ahl qom ragga afka u saaraya ragga dhaawaca iyo afka u saaraya oo waraabinaya yaan arkayay uma tarjicaani adana noqonayay fatamla'aan fatamla'aani ha buuxinayay uma uma taji'aani fatufriqaanihi fi afwaahi اlqowm raggay waraabinaya waa ka maxalu shaahidkum halkaa weeya marka walaqad waqaca sayfu min yadi abi طalxata radia allahu canhu gacanta abu طalxa iyo saabta ee ka dhacday ima maratayn waima alaaثa maraatin min annucaas dulma daraaddeed waa goortii amnigu uu soo degay ee ilaahas uu sheegayay uma anzla calaykum min badi min bacdi اlgami amanatan nucaasan yaashaa aa'ifata minkum marka nucaastaas waxaa kii amniga ahaaye marka nasrigii goortii dambe uu ahaa marka haweenkii maalintaas marka waxay samaynayeen raggay caawinayeen oo marka ay waraabinayeen oo dhaawacay daaweynayeen oo dhiigga ka joojinayaan oo goobta ay xidhi jireen acmaashaas marka qaban jireen wa ummi caطiyata radia allahu canha qaala gazawtu maca rasuuli llaahi sala allahu alayh wasalam sabca gazawaatin toddoba duulaan ayaan rasuulka ilaahay la duulay akhlufuhum fii rixaalihim waxaan kaga hadhi jiray oon usii ilaalin jiray alaabtooda fa asnacu lahum aطacaam cuntadaan u samayn jiray wa udaawil jarxa dhaawacan daweyn jiray wa aquumu cala almardaa waxaan muxuu ahay dhaqaalin jiray dadka jiran ayaan dhaqaalin jiray acmaashaasay qaban jireen acmaasha noocaas acmaal musaacado ah ayay qaban jireen walkolka qaarkoodna waa la baashiri jireen baba sidii maxaa musayba bintu kacab ay yeeshay yooma uxud way dagaalantay oo nabaro baa la gaadhsiiyey maalintaas baabu الnahyi can qatli الnisaءi wالصibyaan fi اlغazw can cabdillaahi bni cumara radi allahu canhuma qaala wujidat imra'atu maqtuulaة fi badi fii bacdi tilka almagaazi haweenay la dilay ayaa la helay dagaaladii nebigu calayh isalaatu wasalaam uu galay middood waa qaswatu xunayn qaswatu xunayn ayaa haweenay la dilay la arkay meydkeed fanahaa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam can qatli nisaa'i wasibyaan carruurtii iyo in la laayo haweenka in la laayo yuu nahiyey laakiin hadday dagaalamaan maya waa la marka haweeneeda nafteeda inay dagaalamto isku dayday oo ninba seeftiisii ka qabsatay markaasku dilay marka hadday dagaalamaan waa lalaynaya baabu ma usiiba min daraari min daraari اlcaduwi fi lbayaad bayaadku marka mirta weeyaan habeen haddii la miro wixii ku dhinta ee carruur iyo haween iyo maxaa dadka waayeelada iyo inaanu waxba dhibaato a ah lahayn marka iyaga oo la arkayo in gaar loola ku candiyo oo hubka lagu dhufto iyaga ayaa la diidayaa mooyaane wixii dadkii la mirayay ku dhex dhintaan maya can isacbi bni jahaamata radia allahu canhu qaal su'ila rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam can daraari lmushrikiin yubayatuuna fayusiibuuna eh, min min nisaa'ihim wa daraarihim an an an daraari عن أهل الdاr dhrاl waa جمع ذuryة caruurta gaalada ayaa la weydiiyey nebigu عalيه الصلاaةu وaسaلاaم oo la miro oo markaas mxu aha dadkii miray ay asiibayaan yani ay leenayaan haweenkoodii iyo carruurtoodiiba carruurta sidaa ku dhimanaysa ka warran baa layidhi faqaala markaasuu yidhi hum minhum iyagay ka mid yihiin yani gaaladaasi ka mid yihiin kolkaas la leynayo dilkaas muxuu aha jamaaciga ee aan la kala arkaynin ah iyo kolkaas kuma jiro marka dil gaar canug gaarka gaar isagoo la arkaya inta la qabto la dilo kaasa la diidanya iyo haweenaydii iyo wixii mirtaa ku dhimanaya isagoo kuma jiro baabu qaطci naqli اlcaduwi wa taxriiqiha can cabdillaahi bni cumar radi allahu canhuma ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam qaطca naqla bani nadiir waxaraqahu nebigu alayh salatu salaam wuxuu gubay banu nadiir geedahoodii timirtoodii ahbuu gubay ayuu gooyey waana gubay waa miduu ilaah leeyahay ah, aayadda imaan doonta wa bihaa yaquulu xasaanu radia allahu canhu xasaan ibnu haabit ah, radia allahu canhu miduu ka hadlaayey oo shicirkiisa ku sheegay weeyaan uu leeyahay wahaana calىa taraati bani lu'ayin xariiqun bilbuwayrati mustaqiiru buwayraduna waa meesha meesha ay deganaayeen buwayra la odhan jiray wahaana waxaa la fududaaday oo la qiimo beelay calىa saraati bani lu'ayin bani lu'ayin hum quraysha xariiqun mustaطirun bilbuwayra xariiqun muntashirun bilbuwayra wa fii dalika naزlat kaasay kusoo degtay ma qaطactum min liinatin aw taraktumuuha qaa'imatan calى usuuliha fabiidn illahi walyuqzi alfaasiqin saasay kusoo degtay yani ilah ilah waa rugsaday kolkay yahuudi baa dhawaaqday o markaas u hariya abalqasim kunta tanhaa can اlfasaadi wahada min alfasaad geedihii lagoyn beerihii la goynayay iyo lagubayay bay waxay dhahay fasaadkaa dadka u diidi jirtay marka fasaad weeye waxaana samaynaysaa markaasuu ilaahay usoo dejiyey inaanu fasaad aanu ahayne masraxati alxarbi weeyaan baabu akdi الطacaami min ardi اlcaduw cadowga dhulkiisa marka la yimaado cuntada bisil in la cuni karo oo jeeshkii dagaalamayay ay cuntadii cuni karaan kol hadday muxuu ahaye ay u baahan yihin oo gaajaysan yihiin oo kaas gululka marka aanu ku jirin wixii cuntaha bisil iyadoo gululka aanu ku jirin qaniimada la keenaya ayna ka mid ahayn عن cabd للh بن مغفل رضي الله عنه qاaل أصبت جirاabا min شحم يومa خaybr waxaan helay jiraab oo mxuu ahaay xayd ah maalintii khaybar yahuudda waa kayna xadiidkii ku soo maray inay shuxuumtu xaraam ka ahayd cunitaankeedu marka ay yeeli jireen intay intay sheelahan ay subaggeeda iibin jireen marka waxyeeladii ay samayn jireen weeyaan tanu ayb oo kuway ugu talagaleen marka iib ugu talagaleen buu ahaa oo dad kale ka iibsan ay lahaayeen qaala waxaan heli jira eh, shaxmi baan helay yoma khaybar qaala faltazamtuhu mxu ahay eh, iltazamtuhu yani waan dhinacan ku qaatay silkiladaan soo gashaday faqultu markaasaan waxaa idhi laa ucطi اlyawma axada min hada shay-an qofna maanta kan waxba ka sii maayaan qaala faltafadtu waan daymooday faidaa rasuulu llahi salى اlahu alay waslam mubtasiman rasuulka ilahay igu qoslaaya sidaan samaynaya igu qoslaaya igu muusanayaan arkay buu leeyay marka waa inay banaanta marka kuma daaya nabiga alayh sala slam dhig buu dhihi laha haddii kale way banaan tahay marka wixii cunto ah wixii cunto oo bisliya baabu taxliili اlghanaa'imi lihadihi اlummati khaasa ummadihii hore inayna lahayn yani can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi salى allahu alيyه wasalam gazaa nabiyu min alambiyaa nebi ambiyadii ka mida baa duulay waa yuushac ibnu nuun nebigii muuse ka dambeeyey weeyaan calayhim asalaatu wassalaam faqaala markaasu wuxuu liqowmihi dadkii la socday buu ku yidhi laa yatbacnii yaanu isoo raacin rajulu qad malaka budca imra'atin wa huwa yuriidu an yabniya biha nin hantiyey haweeney budcigeeda hantiyey yani oo nikaxsaday oo xalaalaatay oo noqotay oo doonaya inuu aroosoo la qaalgalo walamaa yabni welise aan aroosini yaanu isoo raacin kaasoo qalbigiisa haweenaydiisaasuu la jiraa walaa aakharu ku kalan yaanu isoo raacin qad banaa bayt bunyaanan guryo dhistay walamaa yarfac suqufahaa aanu saqfigeedii weli saarin guryo ah, qabyo ay ka yihiin kaasuna iyoonu isoo raacin walaa aakharu mid kalena iyoonu isoo raacin ishtaraa iibsaday hanaman adhi iibsaday aw kharifaatin ama rimay iibsaday wa huwa yantadiru wilaadaha dhalmadeeda uu sugaayana iyoonu isoo raacin xoola riman in intuu iibsaday xoolaha ka dhashatid ood maashid kaasuna iyoonu isoo raacin ninkiiba wax dib u jiidayaa uu jiro oo dhan ba iyaanu isoo raacin buu leeyahay qaala fa fagazaa waa duulay mxu ahay faadna alqarya wuxuu usoo dhowaaday qaryadii uu ku socday buu usoo dhowaaday waa bayt lmaqdis bayt qaryadaas arixa ma aha xiina salaati alcasri salaatu alcasri waqteeda oo qariiba min dalika waqti u dhow ah, markaas wuxuu ka baq warkaasuna waxa ahayd jumcay ahayd jumcay ahayd intan galabta ah marka muxuu ahaaye eh, haddii qoraxdu ka dhacdana berri sabti ay noqonaysaa sabtina mamnuuc bay ka ahayd dagaalku inay galabta qabsadaanna waa rajaynayeen markaasuu nabigii marka shamsidii la hadlaya qoraxdii buu la hadlaaya faqaala lishamsi qoraxdii wuxuu ku yidhi anti ma'muuratun wa ana ma'muur adiguna amar ilaahay baad ku socotaa anna amar ilahay baan ku socdaa allahumma xbishaa alayna allaahumma xbis alaynaa xbishaa calaynaa shay-an ilaah in muddo aan noo jooji qaala faxubisat calayhim waa loo joojiyey xata fataxa allahu calayhim qaala fajamacuu maa hanimuu waxay soo ururiyeen waxay hanimaysteen bay soo ururiyeen faaqbalat annaaru lita'kulah hanimadu xaaraan bay ka ahayd ummadihii hore oo markay hanimada soo ururiyaan haddii alla ka aqbalo hanimadaasi oo aanay waxba ka khiyaamin naar baa intuu ilaahay xagga ilaahay ka timaado yay cuni jirtay marka naartii baa timid lita'kulaha inay cunto fa abad an tacamahu inay cuntay diiday markaasuu nabigii gartay faqaala fiikum guluulun ulul khiyaana idinku jirta waxbaad ka xadeen maalkan kada falyubaayicnii min kulli qabiilati rajulun qabiilo walbaba nin hayga gacan qaado fabaayacuuhu falasiqad yadu rajulin biyadihi nin bay gacantiisu gacantii nabiga ku dhegtay faqaala markaasuu yihi fiikum lguluul idinku qabiilkugu jira qabiiladiina ku jira faltubaayicnii qabiilatuka qabiiladaadu hay wada salaanto fabaayactu waa salaameen qaala falasiqat yadu rajulayni aw halaaثa laba nin gacantood baa gacantii nebiga ku dhegtay faqaala markaasuu yidhi fiikum اlguluul idinku guluulka idinku jiraa idinka way ku waxday antum halaltum idinkaa xaday oo qiyaameeyey qaala faakhrajuu lahu waxay u soo bixiyeen midla ra'si baqaratin min dahab sac madaxi wax la-eg oo dahaba bay soo bixiyeen qaala fawadacuuhu fi lmaal maalkii bay ku dhex rideen wa huwa bisaciid isagoo bannaanka yaalla faaqbalat innaaru faakalathu falam taxila alhanaa'imu liaxadin min qablina dalika biana allaha tacaala ra'aa dacfanaa wacajzanaa faallalahaa faطayabahaa lana yani xallalahaa lana ilah waana xalooleyey markuu ilah tabaryaridayaada iyo dacfigayaga arkay ummadaha inaan ugu tabaryarhay buu ilahay noo xalaal baab fi اlanfaal alanfaal waa jamcu nafl jamcu nafl nafalkana waxaa la yidhaahaa wax eh, maal khaas ah oo qaacidku uu jeedkaa dagaalamaya qaarkii seenayo oo ama abaalgud uu ugu abaalgudayo wax ay tareen oo inuu tareeq ah ugu abaalgudayo ama tashriic uu u siinayo kaasaa nafal la yidhaahaa haniimadana guud ahaan nafal waa la yidhaahaa عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال نزلت فيa أربع آيaaت أفر aaيadood baa igu soo degtay bu سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه marka waxay ahayd أصبtu sayفا sayf baan helay يومa أحد ee يومa bdr فأtىa bه رasuul الlahi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilahay buu ula yimid faqاala markaasuu yihi ya rasuul الlah nfilniihi yani أعطiniihi si cadiyada khaaska ee gaar marka qofka loo siinaya nafl lagu magacaaba faqaala markaasuu nebigu alayه sla slam wuxuu yihi dachu dhig uma qaama waa kacay sacdi mar kale faqaala lahu nebiyu sal l sl dachu min xayثu akhadta meeshaad ka qaaday dhig buu yidhi uma qaama mar saddexaad faqaala nafilniihi ya rasuula الlah faqaala dachu faqaama faqaala ya rasuula الlahi nafilniihi isi seefkan kada isii ujcalu kaman laa hinaa'a lahu qof aan wax taraynin oo kale miyaa laiga dhigayaa yani maanta waxbaan aad u tara aad baan dagaalka uga qayb gala marka waa istaahilaan seefkan kada la isiiya muxuu ahaye hala isiiya seefkan kada faqaala lahu nabiyu sala la alay slm rasuulka ilah baa wuxu uhi dachu min xaysu akhadta qaala fanazlat hadihi alaaya yas'aluunaka can اlanfaal quli lanfaalu lilahi wاrasuul markaa kolkii aayaddaasi soo degtay kadamba buu nebigu alayh salaatu salaam sacd uu u yeedhay oo yidhi seeftaa horteeda waad i weydiisatay aniga oo aan ala amrin oo aan anigu lahayn baa la weydiiyey anigaas markaa hadda ilahay igu soo wareejiya qaado kolka oo kusiiyo aayaddaas marka aayaddii hore bay ahayd saddexda aayadoode kalena meeshaan sharax tacliiqu ku sheegi doona baabu hmm. baabu hmm. y tansiil saraaya naqal in la siiya saraayaha qarida weeyaan marka jeeshka weyn dabco kamid oo gaar midna xarbiya gaar iyaga loogu diray waxay soo helaan iyaga gaar wax looga siinayo oo tuqriku jeesh wax ka baxsan iyaga gaar loo siinayo can ibni cumar radi allahu canhuma qaal bacasa rasuulu lahi sala allahu alay wasalam sariyatan ilaa najdin sariyad buu u diray nabiga alay salatu xagga najd buu u diray can ibni cumara radia allahu canhuma qaala bacata rasuulu llahi sala allahu alay slam sariyatan ilaa najdin fakharajtu fiiha jadidka saryadan faasabnaa ibilan waganamaa geel iyo ari fara badan ayaan hellay fabalagat suhmaanunaa itnaa cashara baciiran sihaantayadii baa waxay gaadhay toban neefoo geela qofkiiba qofkiiba labiyo toban neefoo geela helay yuu helay wanafalanaa rasuulu llahi sala allahu alay wasalam rasuulki ilaahayna wuxuu noo siiyey baciiran baciiran hal hal neef awr hal neef oo geela yuuna siiyey marka ayb marka sariyadii oo dhan baa kulligood laga simay oo kulligood neef neef geela la siiyey baabu takhmiis alanfaal عن بن cمر رضي الله عنهma أن رsuuل الlhi صلى الله عليه وسلم kاna ينfr بعض maن yبعث min السرايا لأنfusihim خاaصة siوى qسمة cاamaة الجيش saraayada uu dirayo nebiga calayhi salaatu wasalaam ayuu nafalkaa siin jiray yacnii qaybtaa khaaska uu siin jiray qaybta jeeshka amd jeeshka oo dhan uu wada helayo wax ka dheeraaduu siin jiray ayb waalkhumusu fii dalika waajibun kulleh intaas oo dhan sariyada waxay helaysa iyo nafalka iyo waxa laga bixinayo kulligood khumuska in laga bixiyaana waajib weeyaan marka kolka khumuska laga bixiya ka dambow yaa nafalkaa la siinay isagoo isku jiro weli khumuska aan laga bixinin lagama bixinaynin horta hore khumuska laga bixinayaa markaasaa nafalkiina laga bixinaya markaasaa qaybtii caamka baabu iعطaaءi اlqaatili salb اlmaqtuul salab waxaa la yidhaahaa waxa laga furto qofka la dilay ee qatiilka laga furto ee hubka uu haysta iyo dadkiisi iyo faraskiisi iyo waxaasaa la yidhaahaa عن abi qataadata رضي الله عنه qaala kharajnaa maca rasuuli llahi صلى الله alay slam caama xunayn falama iltaqayna kaana lilmuslimiina jawla yani haziima muslimiinta jawlad baa ku dhacday yani mxua baqa ku dhacay waa carareen markii hore qaala fara'aytu rajula min almushrikiin qad calaa rajula min almuslimiin waxaan arkay nin gaalahoo nin muslimiin dusha kaga yimid inuu dilo doonayo fastadartu ilayhi waa kala wareegay gadaashaan kala wareegay xataa aatiyahu min waraa'ihi ilaan gadaashiisa aan ugu imaanayey fadarabtuhu waxaan ku dhuftay calaa xabli caatiqihi degtiisaan ku dhuftay caatiq waxaa la yidhaha halkaa mankibka iyo qoorta u dhaxaysa ayaa la yidhaha halkaasaan seefta kaga dhuftay wa aqbala calaya waa igu soo jeedsaday fadammanii dammatan waa i oo waa isku soo dejiyey damatan wajadtu minha riixa almowti damma aan geerida mawdkeedii ka dareemay dhimanayo siduu xoogu ii qabtay ninkii inuu legdayo i dilayo aan ka dareemay ayuu iqabtay uma adrakahu lmowtu fa arsalanii geeridii baa soo gaadhay darbadii baa kusoo baxday markii hore darbada ay ku cusbaydna waa muxuu ahay xoog buu lahaa marka eh, waa dhiig baxday marka darbadii baa kusoo baxday oo waa dhintay markaasuu sii daayo dhacay uma adrakahu اlmowtu faarsalanii falaxqtu cumara bna alkhaaabi radia allahu canhu cumar bn khaaab baan soo gaaray faqaala markaasuu uhi ma linnaas dadka maxaa ku dhacay qultu amr llah amar allah dhacay caza wajal uma ina anaasa rajacuu dadkii waa soo noqdeen markuu nabigu dhawaaqay cabaasna uu dhawaaqiide ya mxu ansaarta u dhawaaqay ya asxaabu shajara ya asxaabu baycati ridwan ya asxaabu suurati baqara sidaa lagu dhawaaqay yay soo noqdeen ayb w jalasa rasuulu llahi sala la alay slm faqaala markaasu wuxuu yidhi man qatla qatiila lahu calayhi bayina falahu salabuhu qofkii qof dilay ee maragna u haysta salabkiisii buu leeyahy wuxuu ka furtay isagaa leh ayb nebiga alayh salaam markii hadalkaa uu yidhi inay fatwo caam ah ay tahay qof alla qofkii kolkii gaalada lala dagaalamayo qof dilaba wixii uu dilay ilaa akhiri zamaan yani ay soconayso oo qofkii uu dilay wixii hogtiisa ah isagu ku xaqleeyahay iyo inay marka amar uu nabiga alayhi salaatu wasalaam tasriix uu kolkaas jeiskaas khaaska ahun siiyey ay ka tahay oo markaa qofkii qofkuu dilay inuu qaa'idkiisu siiyo sanadkiisa mooyaane xaq u lahayn labadaba waa lo isku khilaafay marka sidaas labadaba waa loo fahmay ayb marka maalintaasuu nebigu alay sla hadalkaa yidhi qofkii qof dilay ee marka ma u hayso isagaa le faqumtu waan kaco faqultu waxaasa ani man yashhadu lii yaa igu marakacaya ninkii aan dilay yaa igu marakacaya uma jalastu waan fadhiistay uma qaala markaasuu nebigu alayh salaa slam mila dalika hadalkaasoo kaleu yidhi qaala faqumtu faqultu man yashhadu lii uma jalastu uma qaala dalika athaalisa marata athaalisa markii saddexaad ba haddana saasoo kale yidhi qaala faqumtu waa kaa sidii baan idhi faqaala rasuulu llahi sala allau alay slam maa laka yaa abaa qataada maxaad leedahay maxaad la kacaysaa faqasastu calayhi alqisa qisadii baan u sheegay faqaala rajulu min alqowm nin raggii ka mid ah wuxuu yidhi sadaqa yaa rasuula allah salaamu dalika alqatiili cindii faardihim min xaqihi ka raaligeliya yani ha ii daayo yani anaa ninkii ninkii uu dilay runtii wa isagaa dilay anaa safurtaye iga raaligeliyo mxuu aha ha ii daayo <clears throat> faqaala abu bakrin sidiiq radia allahu canhu laa hallahi da hallahi yani wallahi u ka wada ilaah baan ku dhaartay maya inaan kaa raaligelinaynin oo aadan haysanaynin laa yacmadu ilaa asadin min min asad illah min usd illah libaax libaaxyada ilaahay ka mid ah nin muslimiinta ka midoo ah, yuqaatilu yuqaatilu can illahi rasuulihi ka dagaalamaya inuu intuu u qasdo fa yucطiika salabahu hubkiisa aanu ku siinaynin faqaala rasuulu llahi sal l slam sadq faacطihi iyaahu runtii waa abubakr sii faacطaanii waa i siiyey qaala abu qataada wuxuu yidhi fabictu dirca dircii baan iibiyey fabtactu bihi waxaan ku iibsaday mikhraafan beer baan ku iibsaday bustaan baan ku iibsaday fii bani salima qolada bani salima la yidhaaho beer beerahada ku dhex taalle baan ka iibsaday fainahu laأwalu maalin ta'ahaltuhu yani tamawaltuhu fi lislaam maal aan kasbado islaamnimada ku kasbaday kii ugu horreeyey way maalkaas aan dirca ku iibsaday baabu iعطaaءi salabi bacda bacda alqaatilayn bacda alqaatiliina biاlijtihaad yani hadday nin kaliya laba nin ama wax ka badani wada dilaan in salabkiisii la siinayo midkood la siinayo oo midka maslaxa looga garta yani biijtihaad اlimaam عن cبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه أنه قال بينا أنا واaqف في الصف يومa bdri sfkii mar aan dhex taagnay maalintii bdr nadartu can yamiini wa shimaali midigtaydii bixdeedaan eegay faإidaa أna bayna غulaamayni min alanصاar laba wiiloo kuray ansaar anigoo kale dhex taagan xadiiثaة asnaanuhumaa da-dooda ay yar yar tahay tamanaytu low kuntu bayna adlaca minhumaa yani aqwa minhuma laba ka feelo waaweyn ka xoog waaweyn inaan kala dhex joogo aan tamaniyey fagamazanii axaduhumaa midkood bay qanjaruuftay faqaala markaasu wuxu uhi yaa cam hal tacrifu aba jahl adeer abu jahl ma taqaanaa qultu nacam wamaa xaajatuka ilayhi ya bna akhi maxay dantaad ka leedahay tahay qaala ukbirtu anahu yasubu rasuula allahi sala allahu alayhi wasalam waxaa la ii sheegay inuu rasuulka ilaahay caayo waladii nafsii biyadihi lain ra'aytuhu laa yufaariqu sawaadii sawaadahu xataa yamuuta alacjalu mina inaanu shaksigaygu jirkaygu jirkiisa aanu faaruqaynin ilaa midkayga geeri horreeyaa u dhinto qaala facajibtu lidalika arrintaasaan la yaabay fagamazani alaakharu kii kalaatan eqanjarubtay faqaala milahaa sidii oo kale isna yidhi qaala falam anshab yani lam asbud ma aanan joogin yani wax yar baan joogay an nadartu ilaa abi jahlin yazuulu fi nnaas riwaayo kalena yajuulu ay tira yani yataxarak yamshi yaduuru fi naas dadkiis ku dhex wareegayo oo dadkii dagaal gelinaya arkay abu jahl qultu markaasaan waxaan alaa tarayaani miyaydaan arkin haadaa saaxibukumaa aladii tas'alaani canhu saaxibkiina aad weydiinayseen wakaas soo ma aragta qaala cabdiraxmaan wuxuu yidhi faibtadaraahu way boobeen u kala tartameen fadarabaahu bisayfayhimaa xataa qatalaahu uma insarafaa ilaa rasuuli llahi sala allahu alay wasalam faahbaraahu rasuulka ilaahay buu yimaadeen oo u sheegeen inay abu jahl dileen faqaala markaasu wuxuu yidhi ayukumaa qatalahu kiinaa dilay faqaala kullu waaxidin minhumaa ana qataltuhu faqaala hal masaxtumaa sayfaykumaa sayfihinimaa tirtirteen qaala laa fanadara ila sayfayn labadiisa afeed buu eegay faqaala kilaakumaa qad qatalah midkiin weliba waa dilay wa qadaa bisalabihi limucaadi bni camr bni ljamuur midkood buu markaa salabkiisii siiyey midkood buu seeftiisii ku arkay aahaar muxu inay kale ka halisan yahay tii nabarku ku dhistay ka halisan yahay uu ku arkay uu ku arkay markaa kaasuu siiyey ayb ama kii horta hore ugu hor buu ahaayo horta isagu jidciye u riday wاrajulaani labadaa ninna mucaad bn camr bn اjamuux wa mucaad bn cafra labadaasay ahaayeen markaas eh, naf yar bay kaga tageen isagoo naf yari ku jirto iyo ka tageenoo marka goortii dambana waxaa israaciyey eh, cabdullahi bn mascuud radiallahu anhu baabu manci اlqaatil baabu manci alqaatil salaba bilijtihaad diidada loo diido qofkii dilay salabkii loo diido ijtihaad yani maslaxadu hadday keento in laga celiyo in loo diido hmm. an cawf bni maliki radia allahu canhu cawf bni maliki alashjaci radia allahu canhu qaala qala rajulu min ximyar rajula min alcaduw ximyar qabiila bilyman weeyaan nin ximir ka mida baa wuxuu dilay nin cadowi ka miduu dilay jeeskana waxaa madax ka ahaa khaalid bn اlwaliid radia allahu canhu faaraada salabahu salabkiisiibuu doonay famanacahu khaalid bn اlwaliid radia allahu canhu eh, alab fara badan buu ahaaye ninkaasu nin eh, madaxa inuu ahaaba ka muuqato eh, wuxuu watay alaab aad qaaliya buu watay hubkiisi iyo seefihiisi iyo dahab iyo waxaasa ku xarxardare qaali bay ahaayeen wa kaana waaliyan calayhim madax buu u ahaa khaalidna jeyskaasu madax u ahaa markaasu u diiday faataa rasuula اllahi salى اllahu alayhi wasalam rasuulka ilahi marka waxa u yimid cawf bnu malik cawf bnu malik ba cawf baa hortii hore khaalid la murmay oo ninkaan alaabtiisa siiyo ninkaan muxuu ahay ninkan kada ninkaa ninkan uu dilayaan horta horu dadka muslimiinta si aada u galay marka nin baa intuu meel ugu gabaday seef iskaba liidata haystay faraskii sii boqon gooyo marka isagiina dilay markaasuu khaalid hugtiisa u diiday marka cawf baa marka u yimid nebiga alayh الsalaatu salaam faakbarahu waa u warramay faqaala likhaalid khaalid wuxuu ku yidhi maa manacaka an tucطiyahu salabahu inaad salabkii sii siiso maxaa kuu diiday qaala istakhartuhu ya rasuula allah wa ila batay aad buu ila badnaa wax nin kaliya qaadan kara buu igala weynaaday qaala idfachu ilayhi c ayb famara famara khaalidun famara khaalidun bicawfin fajara biridaa'ihi cawf baa bu-isii ku jiiday oo cawf baa habsar ugu ballan qaaday kolkaa nabiga la kulmo waa u sheegi doonaa arrintaa markaasuu bu-isii intuu soo soo dhuftay buu wuxuu yidhi uma qaala lahu markaasu wuxuu ku yidhi hal anjaztuka hal anjaztu laka ma dakartu laka min rasuuli اllahi salى اllahu alay slam waxaan kuu sheegay soo kuuma oofinin waa anigi ku yidhaha rasuulka ilaahi markaan arko waa u sheegi doonaa arrintaadani eh, soo ma aanan soo kuuma oofinin fasamacahu rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam rasuulka ilaahay ayaa muxuu ahay eh, yaa eh, maqlay wuxuu hadalkoodiibuu maqlay fastaqdaba waa cadhooday nebigu alayhi salaatu wasalaam faqaala markaasuu yihi laa tucihi ya khaalid laa tucihi ya khaalid ha siinin khaalid ha siinin hal antum taarikuu lii umaraa'i umaradayda ma ii deynaysaan umaradayda ma ii deynaysaan innamaa mahalukum wa mahaluhum xaaladiin iyo xaaladoodu waxay la mid tahay ka mahali rajulin istarcaa ibilan aw hanaman muxuuaha uma taxayana uma taxayana saqyaha yani waraabkeeda u dadaalay oo ku beegay faawradahaa ku soo arooriyey xawdan fasharacat fiihi ay ka cabtay dar markad buuxday kusoo arooriyey ka cabtay fasharacat fiihi ay dhacday fasharibat ay cabtay safwahu intiisii muxuu aha saafiga ahayd ay cabtay wa tarakat kadarahu calowgiisina ay ka tagtay ayaad la tihiin sidaas adig intii umaradu la tihiin fasafwuhu lakum wakadaruhu calayhim meeshii aan idiin diriyo dagaalka aada gashaan safgiisiina idinka alahoo muxuu ahay dhibyaraantiisi iyo qaniimadii waxaa idinkaa hawshii iyo dhibaatadiina iyaga dusha kaga dhacayaan marka ma ii daynaysaa nimanka aan cayinaan madaxda ka dhigo ma ii daynaysaan murankan kada marka cawf ibnu malik uu khaalid la murmaayo ayuu u diidaya marka nebiga alayh isalaatu salaam markaasuu khaalid ku waafaqo ninkii lagaba joojiyey marka kol hadday dantu sidaas oo kale ay keento oo ta'diibkaas cawf ibnu malik hadda la adbinayo oo kale ay keento in laga qadiyo oo loo diido qofkii muxuu ahay qofkii salafkiisii laga diido baabu fi iعطaaءi jamiici salabi lilqatil can salamata bni اlأkwaci radia allahu canhu qaala gazawnaa maca rasuuli اllahi salى اllahu alيه waslm hawaazin hawaazin baan ku duulay hawaazina waa midda xunayn weeye qaswatu xunayn qabaaishii lala dagaalamaya ba hawaazin ahayd fabayna fabaynaa naxnu natadaxaa mar aan barqaysanaynay yani barqadii aan wax cunaynay cuntada barqadii abaa layidhaahaa min adaxaa baa laga keeno waqtiga iftiinka ah ee barqada adaxaa la yidhaahaa natadaxaa yani naakulu طacaama fi waqti duxaa cunto mar aan barqadii aan cunaynay maca rasuuli llahi salى اllahu alay slam id jaءa rajulu calى jamalin axmar nin oo awr caswata ayaa noo yimid faanaaqahu awrkiisii buu fadhiisiyey uma اntazaca wuxuu ka soo siibtay طalqan min xaqab min xaqbin alq wax kabo nooc kabaha ah ayuu ka soo siibtay xaqb xaqbina marka waa xadhig weeyaan oo xadhkaha awrka lagu xidho oo miskaha lagaga xidha kabo uu kala soo baxay awrkiisi kala soo baxay awrka ugu xidhnaa ayuu kala soo baxay ayb faqayada bihi wuxuu ku xidhay aljaml awrkiibu ku xidhay awrkiibuu ku xidhay uma taqadama yataqadaa maca alqowm yani yaakulu maca alqowm waa soo fadhiistay dadkii wax la cunay wa jacala yanuru yamiinan wa jacala yanuru waa fiirinaya jaasuus buu ahaa cadowgu ka yimido ragguu fiirfiirinayay wax martiyana waa iska dhiga oo marka ragga wax la cunaaya wuxuu fiirinayey wafiina dacafatun wariqatun min adahri waxaana u jiray dad tabar yar oo dacofo ahiyo iyo tabar yaraan oo xagga gaadiidka ah baana haystay ayb wa bacdunaa mushaatun qaarkayana waaba lugley oo maba haystaan gaadiidba ma haystaan id kharaja markaasuu baxay yashtadu isagoo ortaaya inuu baxsadu doono marka ragtiisa u tago u sheego xaaladooda ugu warramo markaasu org buu inuu ku baxsado doonay fa ataa jamalahu awrkiisii buu u yimid fa alaqa qaydahu dabarkiibuu ka furay uma anaaqahu faqacada calayhi awrkii buu fadhiisiyo marka waa ku dul fadhiistay faahaarahu an aqaama waa kiciyey faishtada bihi waa ku orday awrkiibuu ku cararay faاtabacahu rajulu nin baa raacay calىa naaqatin warqaa hal bacad leh u ninku cayriyey kaga daba qaala salama salamana wuxu yihi salamtu kona markaas nin caddaaho orod badan buu ahaayo fartaha kole ka dheereeya wa kharajtu waan baxay ashtaddu anigoo ordaaya lugahay ku ordaaya wa kuntu cinda waraki cinda waraki naaqa asha sinteedii ayaan la sinnaa uma taqadamtu waan ka hormaray xataa kuntu cinda wariki اljamal awrkii ninka si ordaaya sintiisa ilaa la sinaaday uma taqadamtu xataa akadtu bikhitaami aljamal awrka hogaantiisii ilaan qabtay faanaktuhu waan fadhiisiiyey awrkii baan jilbaha dhulka ugu dhuftay saan xadhigii hoos ugu dhuftay falamaa wadaca rukbatahu cala alard kolkuu jilbaha dhulka ku dhuftay ikhtaradtu sayfii sayftaydii baan la baxay fadaraftu ra'sa arajuli ninkii baan madaxa ku dhuftay fanadara aw fabadara waa duulay madaxiisi waa duulay uma ji'tu biljamal awrkii baan la imid aquuduhu anigoo hogaaminaya wa calayhi raxluhu wa silaaxuhu isagoo muxuu ahaye iyo koorihiisii iyo hubkiisii ay ku raran yihiin faistaqbalanii rasuulu llahi sala allahu alay slm rasuulka ilaahay baa iga hor yimid wannaasu macahu dadkiina ay daba socdaan la socdaan nebiga alayh salaa slam faqaala markaasuu yihi man qatala rajul ninka yaa dilay qaaluu ibnu lakwac qaala lahu salabuhu ajmac eh, salabkiis o dhan sagaale kulligiis marka waxba laga qaadi maayo ayb waa tan oo kale sajci weeya soo ma arkaysaa ibnu lakwac lahu salabuhu ajmac waa sajci marka sajciga noocaas oo kale ee kayr mutakalafka ah ee cadfi ku yimid isagu madmuum ma aha ninkii waa kaynu kusoo maray nebiga alayh isalaatu wasalaam sajcigiibuu ku caayo wuxuu yihi inamaa haadaa min ikhwaani lkuhaan buu yihi samay kii odhan jiray kayfa kayfa aqramu man laa shariba walaa akal walaa nataqa walaa istahal familu dalika yuqal kii sidaas oo kalea marka hadalkiisa nebiga alayh isalaatu wasalaam wuu ku ceebeeyey haddana nebiga alayh sala slam waa isticmaalayaa marka waxaa weeyaan kaasi wuxuu ahaa ku mutakallaf ahoo iska doondoonay buu ahaa sajciga sidaasna marka kale la iska doondoonayo waa xun yahay oo waa ceeb min cuyuubi alkalaam weeyaan laakiin ka isaga isaga isaga yimaada qofka isagoo dabiiciya isaga hadlaaya un ay waafaqdo inuu kalaamkiisa kalaam musajaca u yahay waxba dhib ma leh باب في tanfiri wa fidaa muslimiin المسلمين muslimiina bilasra nafal oo la bixiyey iyo iyo asrada muslimiinta ah la haysto oo lagu soo furto asrada gaalada ah tabaadul ilasrada waxa la yidhahdo an iyaas bni slmta an abihi radia allahu canhu salamat bn اlakwac xadiidkii horena wariyey wiilkiisa isagoo ilan kunyadiisa waatay ahayd abu iyaas radi allahu an abu iyaas iyo abu muslim labadaba waa la yidhaahaa wuxuu leeya hazawnaa waan duulay fazaara <clears throat> qoladaa fazaara la ydhaha waan ku duulay wacalayna abu bakrin radi allahu canhu amarahu rasuulu llahi sala allahu alay slam calayna rasuulka ilahi baa nooga madax dhigay abubakr baan madax nu ahaayo rasuulka ilahi baa madax nooga dhigay falama kaana baynana wa bayna almaai saaca biyihi ay nimankaasu deganaayeen iyo annaga markay waxoogaa qadarihi noo dhexeeyey amaranaa abubakrin abubakri baan bakr faray facarasnaa waan degnay uma shanna algaara uma shanna algaara yani waa weeraray shanna algaara eh, weerar buu ku shubay weyaan macnaha marka la fiiriyo yani waa weeraray weeyaan fawarada almaaa biyihii buu kusoo aroray waradna almaaa biyi baan kusoo aroray yani biyi baan kusoo dhaadhacanoo kusoo weeraray faqatla man qatla alayhi bihi ku kor dilay wixii uu dilay ee abubakr iyo yani jeyshka ay dileen biyihii bay ku dileen wasaba waxna waa qafaashay wa anduru waxaan eegaya ilaa cunuqin min annaas cunuqda wuxuu ka wadaa saf yani saf xidhiir oo cararaya dadkii oo si cararaya yaan arkay oo isku daba taxan taasuu cunuq ka wada ilaa cunuqin min annaas baan arkayaa fiihim daraari carruurtii iyo haweenkii ay ku dhex jiraan fakhashiitu qiftu waxaan ka baqay an yasbiquunii ila aljabal inay buurta iiga horreeyaan oo inaga baxsadaan oo gaari weyno dadkii sii cararayo ayaan ka baqay kol hadday buurta galaan marka aan qaban kari weyno faramaytu baynahum bisahmin baynahum wa bayna aljabal si uu cabsiiyo baan fallaar hortooda intaan ku riday baan waxaa ku dhuftay iyagiiyo buurta dhexdooda jaanfalaar ku dhuftay markaasay joogsadeen san usoo gaarnaan rabaa iyagiiyo buurta dhexdooda ayaan waxaan ku dhuftay eh, muxuu ahay fallaar ku dhuftay ku riday falamaa ra'w sahma waqafuu kolkay sahmiga arkeen bay istaageen faji'tu bihim asuuquhum anoo kaxaynaya an abu u keenay marka wa fiihim imra'aة min bani fazaara عalayha qishcu min adam yani min jild harag bay xidhnayd qaala wlqiscu nidcu qisciguna waa haragaas weeyaan macaha bna ibnatun laha gabarhteeda ilahay ay wadatay oo min axsan alcarab carab hableeda inta ugu quruxsan ka mid a fasuqtuhum xataa ataytu bihim abaa bakrin soo kaxiyey ilaa abu aan u keenay fanafalanii abu bakrin ibnatahaa abu bakri baa gabadhi eedii isiiyey jariadii buu siiyey mafiri marka camalkaas gaarka ah uu qabtay salamatu bnu اlأkwar radia allahu canhu abaalgudkiibuu qaa'idkii marka u siinaya jaariyadaas quruxda badan uu siinaya sidaas kale marka taas kalena marka tashjiic bay u tahay dadka kalena oo waxaa weeyaan waa min maslaxati اlmuslimiin marka taas kale weeya nafalka bannaan kuwa nebiga iyo alayh salatu slam asxaabtiisii ay samayn jireen taas weeya midda bannaan oo qofkii wax gaara sidaa u qabtay gaarasaa loo siiyo ayb faqadimna almadiina madiinaan imid wamaa kashaftu lahaa sawban anaan mare ka rogin yani anigu aan taabanin ayaan nimid falaqiyanii rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam fi suuq rasuulka ilahi baa suuqa igula kulmay faqaala markaasuu wuxuu yidhi yaa salaama habli lmar'a haweeneydaa isi si wuxuu lehay nabiga alayh salaa slam wuxuu rabaa niman asra'aho muslimiina inuu kusoo furta buu rabaa markaasuu ka dalbeeyaa uu leeyahay isi haweeneydaas faqultu ya rasuula allah wallahi laqad acjabatnii wamaa kashaftu laha hawban way acjab gelisa ula dhacay welina ma aanan taabanin ayb uma laqeenay rasuulu llahi sala alla alay slm min algadi fi suuq faqaala lii ya salama hablii tilka habli lmar'ata lilaahi abuk faqultu ya rasuula allah faqultu hiya laka ya rasuula allah waa siiyey marka adaa rasuulka ilaahi fawallahi ma kashaftu lahaa tawban mara kamaan hogin fabacaثa biha abu bakri ilى ahli maka y fabacaثa biha rasuulu الlahi salى الlaه alay slm ilى ahli maka fafadaa biha naasa min almuslimiin kaanuu asraa bimaka niman muslimiin oo marka lagu hayey maka lagu hayey uu nebigu alayh الsalaatu wasalaam kusoo furtay haweeneydaas marka labada mas'alada tarjamadaba marka halkan ay ku jirtaa mid waxaa weeyaan fidaau asr muslimiina bimushrikiin in lagu furto midna waxaa weeye waa nafalkaasi la siinayo tan oo kalena markaas oo fidaha ku saabsanna waynu soo marray oo muxuu ahaaye qisadii ninkii qisadii ninkii muxuu ahaaye ninkii cuqayliga ahaa ninkii cuqayliga aha qisadiisii labadaa nina muslimiinta lagu soo furay maalinta way laba ninoo muslimiina taqiifsan intay qabsadeen oo taqiif iyo bani cuqaylna ay xilfi lahaayeen ay muslimiintu soo qabteen nin cuqayli ah oo hashii alcabbaal odhan jira wata oo ay keeni jireene masjidka ku xidhaane ya goobtii dambe beri dambe way taas qisad dambe way taas qisad dambe way taas waa laba qisoo kala gaara isku xadiid un adugu isku xadiid ma ahayn lakin laba qisadood e laga qabsaday waa kii muxuu ahaayey nebiga isagoo asiir oo xidhan nabiga la hadli jiray yaa maxamed hadmajuudaa nabigu u imaan jiray eh, ee markuu xoogaa xiwaare dhex maray goortii dambe labadii ninee la hayey ah, saqiif ay haysatay waa lagu soo furay marka marka waxaa weeyaan eh, asrada in asre lagu bedeshaa iyadu banaan tahay lakin asaradin maal lagu bedesho maal in lagu bedeshaa ma banaan tahay iyada asrada mushrikiinta ah maal iyaga waa lagu furtay oo kuwii bedriba waa dhacday in maal lagu furtay laakiin muslimiintu inay maal siiyaan gaalada ay siiyaan oo asradooda kaga soo furtaan iyaduna ma banaan tahay mise ma banaana waxay u egtahay marka inayna banaanayn haddiiba laga maari lagama maarmaan ay noqoto oo ilaa maxaa muslimiintaasoo gacanta ay ku haystaan iyagoo maal la siiyo doodee daran muslimiintu haystaan baa daran baabu suhmaani wاlkhumus fima fima ftutixa min alquraa biqtaalin wixii dagaal lagu qabsado wixii marka dhulkii waayo marka meelaha la qabsado qaar waxaa lagu qabsadaa sulx baa lagu qabsadaa qaarna dagaal baa lagu qabsadaa can waa la yidhaahaa can abi hurayrata radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi salى allahu alayh wasalam ayumaa qaryatin ayumaa qaryatin iqtasamtumuuha ataytumuuha wa aqamtum fiiha arye kastoo aad timaadaan oo aad muxuu ahaa ku nagaataanba fa sahmukum fiiha sahmigiina iyadu ku jira oo markaa dhulkeedaasaad wax ku leedihiin wa ari ayumaa qaryatin qarye kastooo casat illaaha wa rasuulahu aliya rasuulkiisa caasiday fa ina khumusahaa lilaahi walirasuulihi uma hiya lakum ayb qaryadii intaad timaadaan aad degtaan ee dagaal la'aan iyada marka aad ku qabsataan sihaantiinu qaryadaasi ku jirtaayo marka qaryadaasaad dulkeedii iyo wax ku leedihiin nafceeda wax ku leedihiin qaryadiisa marka iyadu isdhiibi weyday ayay aliya rasuulkii caasida ee xoog aad ku qabsataan kolkaas marka waxa waxaa laga bixinaya khumus baa laga bixinaya khumus baa laga bixinaya taa kale iyadu marka khumus lagama bixinayo danse khumus baa laga bixinaya walaalayaal darsigaani halkaas ayuu ku eg yahay allah tabaaraka wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu nagu anfaco assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatuh